alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenaani waa dersigii labaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu najaa oo iska lahaa asheekh saalim ibnu cabdillaah ibnu saciid ibnu cabdillaahi ibnu sumayr alxadrami ashaafici raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay faslun shuruudu ijzaai alxajari hamaaniyatun soo halkaa ma ahayn faslun hadakani faasilu mid wax kala saara weeye shuruudu ijzaa'i alxajari dhagaxa guditaankiisa isjijada uu kaaga filnaado tamaaniyatun sideed wey marka qofku uu kaadiyo ama uu saxaroodo waxaynu naqaanaa inuu biyo ku isjijayso isku daahiriya soo maaha haddii aadan biyihii u baahnayn ama aadan helaynba ama aada xoogaa ka wahasanaysid adoo biyihii heli karaad waxaa samayn kartaa dhagax baad inta qaadatid baad kaadidana isaga tiraysaa saxaradana isaga tiraysaa asagaanaad isku daahiranaysaao isjijo kuu noqonaya malfan qodobka marka dhagaxa markaad ku isjijaysanaysid oo uu kaa gudahayo la oran karo isjijo wuu kugu filan yahay shuruud buu leeyahy sideed shardi buu leeyahy marka shuruudu ijzaa ijzaa waa guditaanka ee kaaga filaanayso alxajarna waa dhagax shuruudu ijzaai alxajari dhagaxa guditaankiisa dhagaxa guditaankiisa oo biyaha kaaga filaanayo amaaniyatan sideed wey ala fahm ama istijadu ay ku ansaxayso kow an yakuuna waa inuu ahaado bialaaati axjaarin saddex dhagax waxa aad ku isjijaysanaysaay saddex dhagax waa inay yihiin saddex dhagax ayaad ku isijoonaysaa waxaa u daliila ah xadiidka salmaanulfarisi oo salmaanulfarisi lagu yidhi nebigiinu wax walba waa idin baray xataa qaabkaad u isijaysan lahayd markaasuu yidhi haa nebigu wuxuuna baray sala allahu calayhi wasalam waxyaalo badan wax walba wuuna baray wuxuu naga reebay qiblada inaan saxara ula sijaysana kaadi inaan midigta ku sijaysanana wuu naga reebay wuxuu kaloona faray saddex dhagax wax ka yar inaan ku isijoonnana waa noo diiday aw an nastanjiya biaqala min halaathati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku isijoonno marka saddex dhagax waa inay horta yihiin an yakuuna bihalaathati axjaarin saddex dhagax waa inay yihiin bal faham qodobkaa saddex dhagax waxaa kaloo kuu banaan hal dhagaxa inuu noqdo laakiin saddex gees u leeyahay dhagax saddex geesle hal dhagax weeye laakiin saddex gees buu leeyahay taasuna waa kuu banaanta ama waa saddex dhagax kow laba saddex ama waa hal dhagaxoo saddex geesood ah dhagax keliya halkaan la sheega waxba dhagax laazim ma aha wax kastoo shuruudii dhagaxaas lagu isijaysanayo oofsanayaa soo gelaya xaashi iyo tiish iyo waxyaala midka waan arki doonaayo labo wa an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxalla booskii booska waa meeshii saxaradu ka soo baxday ama kaadidu ay ka soo baxday uu maxalka ula jeedaa leanna marka qofku istijoonayo labada unbuu dhaqaa sooma meesha kaadidu ka soo baxdo iyo meesha saxaradu ka soo baxdo labada unbaa la dhaqaa marka la istijoonayo marka booska asaga oo aad dhagaxa marinaysid dhagaxu waa inuu booskii nadiifiyo wa an yunqiya waa inuu nadiifinayo almaxalla booska sababtu waa maxay sababtu waxa weeye markii horeba waxa loo istijoonayo meeshan loo dhaqayay dee maxalka iyo booskaas in la nadiifiyo ayay ahayd oo najaasadii iyo isheedii aragtidii la arkay labadaba meesha laga zuuliyo najaasada marra waa loo jeedaa waa najaasa cayniya waa loo najaasa cayniya waa loo jeedaa oo ayadii meesha saaranba marra waa najaaso xukmiya oo meesha inay taaloon baa lagu xukminaya marka najaasadii laftirkeediina waa in la zuuliyo makaankiina la nadiifiyo maadaamay intaas ujeeddada isjijaduba ahayd haddii haddaa biyo lagu isjijaysanayo dhagaxa markaad ku isjijoonaysid labo wa an yunqiya waa inuu nadiifiyo dhagaxu almaxalla booskii ama makaankii saxarada iyo kaalidu ay ka baxayeen saddex wa anlaa yajifa waa inuusan qalalin annajasu najaastii waa inaysan qalalin marka aad dhagaxa isaga tiraysid saxarada ama aad kaadida isaga tiraysid saxaradii waa inay meesha ka qoyan tahay ama kaadidii waa inay qoyan tahay waa inay meesha ka qoyan tahay sababtu waxa weeye haddii ay dhacdo in najaasadii intay saxaradii kaa soo baxday meeshii ay qallashay ama kaadidii saxaraso lama yaqaan horta af soomaliga la garanaya saxaradu waa xaarka dadku ay xaaraan taas weeyaan meeshii saxaradii markay ka soo baxday hadday qallasho ama kaadidii baad waad kaadiday meeshiibaba isaga qalashay kaadi waa qalashayba hadday taasi timaado dee dhagaxu markaa kuma filla inuu nadiifiyo kuma filla waana naadir balwadu markaas aysan camimaynin ayib marka maxaa xal ah waxaa xal ah markaas waxaa laazim noqonaysa inaad biyo raadsatay aad ku isjeesatay marba haddii saxaradii meeshii ku qalashay ama kaadidii meesha ku qalashay waa inaad biyo raadsatay biyo unbaa markaa kaa dhaqi kara sababtaa dhagaxu markaa ma daahirin kara mar hadday qalashay wa anlaa yajifa waa inuusan qalalin an najasu shaygii najaasada ahaa waa inuusa qalalin khalaas sababtu waxa weeye dhagaxu markaa najaasada meesha ku qalashay ma zuulin karo afar walaa yantaqila wa anlaa yantaqila waa inuusan guurguurin oo najaasadii kusoo saxaradii meesha ku hartay iyo kaadidii wax guurguuraya waa inaysan noqon maalan markaad kaadiyaysa kaadida meeshii ay ka soo baxday hadday inta fafaninta dhaafto meelo badan gaarto ama saxaradii intay fanfaninta meelo kale ay gaarto dee dhagaxu intii meeshii saxaradu ka soo baxday unbaa la rabay inuu daahiriyo nasku ku soo aroorayay meelahaa kaleeto markaas waa sii halaabeen way sii halowda markaa meelahaa kaleeto ayib marka walaa yantaqila wa allaa yantaqila waa inaysan guurguurin najaasadii sababtu waxa weeye ruksada dhagaxa in lagu isjijaysaa waxay ku tacalluqda ku xidhan tahay maxalkan asaga ah bahashi mar hadday halkaa gudubtay oo dhaaftay oo meelo kaleeto u guurtay dee xukunkii markaa ma qaadanayso ruksadii marka walaa yantaqila macnaheeda fahma waa saxaradii iyo kaadidii kaasoo baxday meeshii kasoo baxday waa inaysan dhaafinoo meelaha kale aysan ku baahin maalan saxaradii qofku u dhigahayay hadday baridiisa meelaha kale ku daadaadato dee dhagax markaa ma ku waa baahday bahashii kaadidii oo kaleeto waa fanfanintay farjiga hareerihiisa ku fanfanintay marka dhagax kuma filla waxaa la rabaa in la isi markaa biyo lagu isi walaa yantaqila waa inuusan guurguurin waxa guurguuraya wa maxay waa najaastii walaa yatra'a waa inaysan ku soo cusboonaan oo ku soo kordhin calayhi maxalka dushiisa aakharu najaas kaleeto ama shay kaleeto radbiyo qoyan waxaan dhidid iyo waxaa ka ahayn wuxuu ka wadaa halkan saxara meesha ka timid markay saxaradii meeshay timid adoo rabay inay isi joojid baa caanla ku daateen meesha saxarada ama subag baa ku daatay ama saliid baa ku daadatay waa shay qoyan soo maa marka saxaradii iyo dabadii iyo farjigii iyo wixi dhan waa isla najaasoobeen markaas ilaan hadday meesha wax kaa soo farjiga tahay ama dabadii ay tahay mar hadday wixii isla najaasoobeen dee markaa dhagax ma dhaqi karo dhagax ma dhaqi karo marka waxa kusoo cusboonaanaya oo meesha kusoo kordhaya ama shay najaasa ha noqdo ama shay qoyan ha noqdo ama wax kale ha noqdo keliya waxay yidhahan waxaa laga soo reebayaa haduu yahay dhidid qofka kasoo baxay dabadiisiyo kaleo dhididay oo kaleeto oo dhacaan iyo wax ka yimaadeen dhidid ah hadday tahay ayadu ma soo gelayso walaa yatala'a waa inaysan ku soo kordhin calayhi maxalka dushiisa aakharu shay kaleeto shay kaleeto sababtu waxa weeye marka la leeyahay dhagax baa lagu istijoonayaa dhagaxu wuxuu daahirinayo hagaajinaya waxay ahayd wixii meesha ayadaa kasoo baxay wixii meesha ayadaa kasoo baxay bay ahayd laakiin meeshii wax ajanabi ka aho bannaanka ka yimid hadduu yimaado naadira xuguma yeelanayo ruqsadiina ku tacaluqi maysa markaas ayib lix walaa yujaawiza waa inuusan gudbin safxatahu baridiisa dhinacyadeeda iyo waxashafatahu iyo farjigiisa hareerihiisa markay saxaradu ka soo baxaysay safxa waxaa loo yaqaanaa halkaa luqunta deegta camal laakiin hadda waxaa laga hadlaya oo meeshii saxaradu ka soo baxday dabada ay saxaradu kasoo soo baxda dhinacyadeeda baridaa ka xigta soo ma dhinacyada ka xigta waa inaysan gudbin najaasti xashafadana waxaa laga wadaa farjiga markay kaadidu ka soo baxayso intaa ibta kaadidu ka baxayso waa inaysan kaadidii dhaafin hadday dhaafto oo bannaanka usoo baxdo korkiiya timaado sii gudubto marka iyadaa de waa biyaa loo baahan biyo ayaa loo baahan leanna maxalka ruqsadu ku aroortay dhagaxa in lagu mayro meesha ayuu ahaa wixii meesha iyadaa ka gudba oo dee meeshaa dhaafa markaas waxay noqonaysaa wax naadir oo xugum aan lahayn walaa yujaawiza waa inuusan gudbin waa anlaa yujaawizay ka dhigan taha safxatahu duburta iyo meesha laga saxaroodo ee dhinaceeda iyo doosheeda waa inuusan dhaafin najaastey iyo waxashafatahu farjiga qaybtiisa hore oo dakarka ah dakarka qaybtiisa hore toddobo walaa yusiiba waa inuusan ku dhicin hu meeshaas ayadaa hoo la raba in la dhaqo ama meeshii saxrada ama meeshii kaadida maa un biyo waa inaysan ku dhicin biyo waa ku dhicin sababto tii horay lamid mid noqonaysaayo waa inaysan shay kaleeto kusoo darino meesh hadday biyo haleelaan meeshiioo qoyaneed waa isla sii najaasoobayaan biyihina biyo lagu daahirinaya aysan ahayn biyo lagu daahirinayana aysan ahayn marka lama rabo mar haddaad dhagax hiisanaysid ama tiish marsanaysid ama xaashi marsanaysid meeshaas ayadaa waa inaysan biyo marmarin haddii biyo inta lagu qooqayo haddana taa dhagax baan kusii hadlaynhaya sii marinhaya waxo dhan waa isla qarrimaya walaa yusiibahu maaun biyana waa inaysan ku dhicin oan biyo ku shumin sideed wa an takuuna waa inay ahaato al axjaaru dhagaxaanta lagu isijeysanayo daahiratan mid daahir dhagax markii horeba najaas ahaa haddaad tidhahda waa isku sii daahirinahaya waa issii najaasaynaysa sababtoo ah isagaa najaas ahaa dabadiiyo qoyan baad marisay waa sii najaasooba farjigii baad ka kaadidaad marisay farjiguba awal buu najaas noqdo kaadidii ku najaasooba asagina waa sii maraysa isla sii najaasoobe marka lama rabo wa an takuuna waa inay ahaataa al dhagaxaantu daahiratan mid daahira waa inay noqoto sababtu waxa weeye shayga najaastaah waxma ahiro shayga najaastaah wax ma dahiro sidaa ogeed baa nebigu sal ly sl xadidka cabdullahi mascuud markii uu baxay oo dantiisa u baxay wuxuu ku yidhi iltamis lii halaaata axjaarin orad saddex dhagax ii keenbi markaasaan waxaan u keenay laba dhagax iyo xabad saala ah digo waa saxrada xoolaha oo weliba mid dameer bay ahayd sida riwaayada kala cadaysa markaasuu nebigu labadii dhagax qaatay digadiina waa iska tuuro wuxuu yidhi innahaa rigsun waa najaas buu yidhi waa najaas buu nebigu sal alay wasalam marka rigsiguna waa najaasta macnaheedu waa maxay shay najaasa laguma dahaara qaadan karo meeshaa waxay tilmaamaan culummadu dhagaxa markaad rabtid inaad ku isijootid kow horta waa inuu daahir yahay dhagaxu waa inuu daahir yahay kow waa laga maarmaan labo dhagaxaasu waa inuu yahay dhagax jaamid oo qalalan maxaa meesha ka baxaya hadduu asagu qoyanaa dabadiioo qoyanna aad tira waa marmarinahaya waa isla najaasoobaya marka waa inuu qalalan yahay daahir waa inuu yahay kow waa inuu qalalan yahayna waa labo kan saddexaad waxa weeye markaad meeshii marisid waa inuu najaasadii meesha ka qaadayo hadduu kusii dhadhajiye ka war meeshii la rabay najaasada inuu meesha ka qaado ka zuuliyo hadduu kusii dhadhajiye lama rabo marka waa inuu najaasadii meesha ka qaadayo waa saddex afar waxa weeye dhagaxu aad ku isijaysanaysid waxa aad ku isijaysanaysid ama dhagax ha noqdo ama wax kale ha noqdee wax khayru muxtarama waa inuu yahay waxaan la ixtiraamin iska dhagax meel aad ah qaaday iyo xaashe iyo tiish waxaas waa inuu yahay waxaa meesha ka baxaya haddii aad tiraahdid neef geela lafihiis baan soo qaadanaya ku isijoonaya lafa geel ama harag geel oo aan ku isijaysanaya waa wax muxtarama weye lama ogola lama ogola ama wax najaasaba hadduu yahayba wax najaasa hadduu yahay ayana lama ogola ayib marka kulli waa laga maarmaan arrimahaasoo dhani waa saddexda afartaa shardiba dhagaxu daahir waa inuu yahay waa inuu qalalan yahay najaasadii waa inuu meesha ka zuulinayo ugu dambaynna wax muxtarama waa inuusan ahayn Ah, qof laftiis maydoo dhinta inta gacanta ka goosataan ku isijoonahaya may geela lafihiisi ariga lafihiisaan soo qaadan may waxyaalahaas dhan cunto meel taalo jabaati meel yaallo qalalan baa waxaa tiri sooma qalalahaa jabaatigan ku isjoonayaabaa tiri may lama ogola waa muxtaram jabaatigan cunto la cuno weeye marka iyadana lama rabo sideedaa shardi oo weliba dhagaxan daahirka markuu yahay afartaa dambe oo qeyd uu wato culammadu u xireen waa laga maarmaan waa laga maarmaan arrinkaasi ayib sideeddaa shardi marka loo shardiyaa an yakuuna waa inuu yahay bihalaaثati axjaarin saddex dhagax waa inuu ka kooban yahay hal maraa ku celin wa an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxalla booskii booska waad garateen waa meesha saxarada iyo kaadidu ay ka soo baxayaan dhagaxa markaad nariso waa inuu nadiifinayo wa anlaa yajifa waa inaysan qalalin annajasu najaasi waa inaysan qalalin najaasu waa saxradii kaadida kaa baxday saxradii kaadidii kaa baxday iyadoo meesha weli kasii qoyan waa inaad tirtirtid laakiin meeshii hadday inta ku dhegto cabaar iska fadhidid oo ay qalasho angegto dee dhagaxiioo qalalan iyo dabadiioo qalalan baa tilmaanto dhan waa ismarmarinaya isku xogahaya muxuu soo kori waxama daahirin waa shay qalalan oo shay qalalan ad marmarisay marka haddii najaasada ee qalasho dhagaxu ma zuulin kara markaa afar wa anlaa yantaqila najaasadu waa inuusan wareegin oo guurguurin oo meeshii uu ka soo baxay waa inuu ku egyahay laakiin qof shumahayo saxaradiisu fakaraysa hadday tahay oo boodyihiiyo lugihiiba u ku daato aad tiraahdo wixii dhan waxaan ku daahinaya dhagax may meeshii waa inay ku eg tahay uu ka soo baxay wa anlaa yatra'a waa inuusan ku imaan oo ku soo darin calayhi dushiisa aakharu shay kaleeto calayhi maxalkii dushiisa meeshii kaadidu ka soo baxday ama saxaradu shay kale hadduu ku yimaado biyaa ku daatay wax kaleeto caanaa ku daatay subag baa ku daatay wax kala marmaray dee markaas ayada ama wax qoyaan ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen ayadana lama rabo walaa yujaawiza waanlaa yujaawiza waa inuusan gudbin najaastii safxatahu barida dhinacyadeeda iyo waxashafatahu farjiga ibtiisa iyo qaybta hore walaa yusiibahu waa inaysan ku dhicin maaun biyo meeshii awalba najaastu ku qoyanayd biyo aan isaje loogu talagelin o aan isaje ahayn oo ku daatay waa inaysan jirin wa an takuuna waa inay ahaato alaxjaaru dhagaxaantu daahiratan mid daahira waa inay tahay dhagaxaantu oo dhagax najaasa hadduu yahay lama raba hadi lama rabo qodobka sagaalaad adugu wuxuu noqonahayaa waa shay xurmale waa inuusan noqon waa alla oo sagaalaad qofka qodobkaas waa noqon karaa waa anlaa yakuuna daa xurmatin shay xurmale waa inuusan ahayn shayga aad ku isijoonaysa shay xurmale waa inuusan ahayn malefka qodobka ku darsada waa muhim waa anlaa yakuuna daa xurmatin shay xurmala waa inuusan ahayn sida laf iyo wax la mid ah lama ogola jabaatiga aan ku tusaalaynay iyo neef geela iyo neef arya lodii waxa lugtiisi iyo shay xurmala waa inuusan ahayn shayga aad ku isijoonaysa ayib faslun furuudu lwuduu'i weysada waajibaadkeeda faradyaalkaho laga maarmaanka ahay sittatun lix wey lix qodob oo aasaasi ah markaad weysaysanaysa ayaa lagaa rabaa kow al awalu kan koobaad anniyatu niyo wey waa inaad niyeysatid oo nebigu waatuu lahaa inama alacmaalu binniyaati waa laga maarmaan marka qodobkaasi markaad weysaysanaysid waa inaad niyeysatid horta inaad weysaysanaysid waa inaysan kaa noqon isdhaqdhaqitaan caadi ah biyaan isku balaqbalaqsiinaya hawsha waa inaysan hayne waa inaad niyootid anniyatu kow athaanii kan labaad ghaslul wajhi wejiga mayritaankiisa wey wejiga inaad mayrtid wey weji maxaa la yidhahdaa halkaa fooda laga soo bilaabo ilaa lafta gareedka halkaas laga gaaro ilaa labada dhagood cartadooda inta udhaxaysa intaasaa ballac iyo dheerar bal yidhahda weji intaasba waa inaad si fiican biyaha u gaarsiiso wejiga aad meegtay athaaliu kan saddexaad ghaslul labada gacmood mayridooda weeye macal mirfiqayni xusullada ayadoo lala qabo mirfiqaynku halkaa xusul miya mise suxul labadaba waa la yidhahdaa marka suxulladaas waa inaad dhaqday maaha inaad suxullada ku joojinaysid inaad ayaga laftirkooda dhaqdaa xataa la rabaa ayaga laftirkooda waa inaad dhaqdo biyuhu ay gaaraan marka kaslul yadayni labada gacmood mayritaankooda macal mirfiqayni suxullada laga gaaray labada suxul laga gaarayo araabicu kan afraad masxu shayin shay tirtiridii weeye oo min ara'si madaxa ka mid ah wax cun madaxa ka mid ah inaad biyo gaarsiisid xataa fooda allah ka dhigo wax yar intaad biyo soo qadi halkaas waa inaad taabsiisid madhabka shaaficiyadu waa sidaas alkhaamisu kan shanaad gaslu rijlayni labada lugood mayridooda weeye macal kacbayni anqawyada lala qabo macal kacbayni anqawyada la jirankooda ama odayka boohista anqawyada ma la yaqaan xagee waa xagee labada odayka boohis baa loo yaqaana odayka boohis waxaa loogu baxshay fargan yara haddii lagaaga dhufto ilin baa kaa imaanaysa xanuunka uma dulqaadan karti waa meel aad u xanuun badan dadka qaar haddii saa loo qabto oo lagu yara xajiyo kaadida ma ceshan kara xataa kaadibu ka wareegaya marka waa meel xanuun badan waaye marka halkaa waa inu gaas ayada laftirkeeda in la dhaqaa la rabaa waa oo kaleeto ghaslu rijlayni labada lugood mayridooda weeye maca alkacbayni anqawyada ayadoo lala jiro anqawyada la jirankooda ay la jiraan odakabohoys iyo anqawyadu assaadisu kan lixaad adtartiibu waa kala hormarin sidaa ay inoogu qoran yihiin waa inaad horta niyada ka soo bilowdid waa inuu ku xigo wejiga oo la mayro waa inaad labada gacmood mayrtid madaxa waa inaad soo masaxdid labada lugood waa inaad mayrtid sidaas tartiibkaha laga maarmaan ah ayib arkaanta qaybtaa horeeto oo ku saabsan labada wejiga iyo labada gacmood iyo madaxa masixitaankiisa iyo iyo lugaha mayritaankooda dee waxaaba u daliila faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn afartiiba halkaasaa lagu sheegay u fiirso wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wejigii iyo gacmihii soo maa haye wamsaxuu biru'uusikumna waa madaxiyo la masaxayey wa arjulakum ilal kacbaynna afartaba daliilkooda wakaa ayadaasaa lagu sheegay ayadaas ayaa lagu sheegay ayib ilaada meesha ku soo aroortay oo ah gaslu rijlayni meesha kusoo aroortay wa arjulakum ilal kacbayni waa maca taasaa ku tusinaysa rasuulku sal alay wasalam markuu weysaysanayo idaa tawada'a adaara almaaa calaa mirfiqayhi labadiisa xusul buu nebigu biyaha ku wareejin jiray ka fiican waliba isaga ilaaliyo ayagoo qaar banbanaan yihiin haka tegin waciid adag baa kusoo aroorayahan jabaad adag hawshaas ayada ah ayib labada xusul markaad mayraysid waa inay wax raacaan labada anqow markaad mayraysidna waa inay wax raacaanoo biyuhu ka sarreeyaan sababta waxay culimmadu yidhaha maa laa yatimul waajib ilaa bihi faw waajib shayga waajibka ahaa wuxuusan dhammaystirmaynin ilaa asaga mooyaan asaguna waajib buu noqonaya haddii la yidhi xusulkii ha la mayro dee xusulkii halkaana hayo aad mayri lahayd haddaadan biyiha asaga dhaafin oo xagga uusan u dhaafin oo aysan si fiican u gaarin si fiican u gaari maayan markaas marka waa inay wax raacaan aqowyadana waa saas oo kaleeto qaybtan ku saabsan tartiibka oo ugu dambaysa assaadisu attartiibu waxaana waa cibaado weysadaah ilaah baan ugu addoonsaday mar hadday cibaado tahay nebiga waxaa ka soo arooray sidaa inuu u weysaysan jiray sal allahu wasalam tabta unbuu u weysaysan jiray u kala hormarin jiray waxaa waajiba marka wixii nebiga ka soo arooray in lagu ekaado maalan oran maysa anugu lugahan hadda dhaqaan haya haddana gacmahan ku xajin haddana waxa weeyaan wejigaan mayraya haddana madaxaan masaxaya maya beeshii qur-aanka ilaahay uu dhigay waa inaad dhigta lixdaa qodob marka waa furuudul wuduu'i weysada faralyaalkeeda hadda waxaad haysaa dhagaxa marka lagu isijoonayo maaqa shardi buu ku ansaxayaa sideed shardi oo kitaabku qoray iyo hal shardi oo culimmadu ay ku dareen oo kale ahaa shaygaasu inuusan muxtaram ahayn lagu isijoonaya soo maahayn markay noqoto weysada maaqa faral oo waajibay leedaho loo qadaray asagana waa lix kii horena sideed bu ah al kan koobaad furuudu lwuduu'i sittatun lix weeye al awalu kan koobaad anniyatu waa niyu waxaad niyeysanaysaa salaadan aad weysaysanaysid inay weysan tahay waxaan weysaysanaysid ayib waad niyoosanaysa niyadana maxalkeedu waa qalbiga athaani kan labaad gaslu lwajhi wejiga mayridiisa weeye athaaliu kan saddexaad gaslulyadayni labada gacmood mayritaankooda weeye macal mirfiqayni xusulada weliba ayadoo lala qabo oo xusulladana lagu darayo alraabicu kan afraad masxu shay in shay masixitaankii weeyaan shaygaasoo min ara'si madax xaggiisa ka ahaaday oo labadaba kuu bannaan yihi inaad madaxa qayb ka mida masaxdid kow iyo inaad kulli wada masaxdid kulli inaad wada masaxdid way kuu bannaan yihin lakiin madhabku haddaad qayb masaxdid way ku ansaxaysaa alkhaamisu kan shanaad gaslu rijlayni labada lugood mayridooda weeye rajulayn ma aha rijlayn weye rijlayn maca alkacbayni anqawyada ayadoo la raacinayo assaadisu ka lixaad adtartiibu waa kala hormarinta sidaa ay yihiin in loo kala hormariyo sida ay yihiin in loo kala hormariyo ayib wallahu aclam wsal allah wbaarak calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin